بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد cashirkeennu maanta waa suuratu duxaa iyo haddaynu ka gaarnay in shaa allahu tacaala suuratu sharx ama suuradda alam nashrax maadaama ay yihiin laba suuradood oo isdhammaystiraya isku macnona ka hadlaya suuratu duxaa waa suura makiya ah oo ku soo degtay nabigeenna sala allahu aleyh alih wasalam xilligii uu maka joogay inay suuratu duxaa makiya tahayna ay madac cilmiga iyo tafsiirku waa isku raacsan yihiin khilaaf kama taagna ijmaac bay soo guurinayaan sida ibnu catiyata alandalusi ama moxamed ibni cali shawkaani ama maxamed daahir ibni caashuur tafaasiirtooda dhammaantood waxay ku xigtay soo degitaan ahaan suuratu ulfajri suuratulfajri gadaasheed bay soo degtay oo waxaa ka suuratu suuratulfajri iyadana waxaa ka dambaysay say culimmada qaar yidhaahdeen midda haddaba ka dambaysa ee suuratu اsharxi ama suuratu اlinshiraax ama suuratu halam nashrax saddexda magac midkii aad tiraahdaba magacyo badan suuraddani ma laha suuratu duxaa iyo suuratu waduxaa labadaba kutubta tafaasiirta waa lagu arkaa iyo kutubta sunnada midda loo badan yahayna ee masaaxifta ku qoranna waa in wowga laga dhaafo oo suuratu duxaa la yidhaahdo wowga haddii la sheegana dee aayaddii u horreysay bilowgeeda ee suuradda loogu magacdaro oo dhammaystiran wey fadli gaar ah oo ay suuradda akhriskeedu leeyahay iyo munaasabaad gaar ah oy iyadu mudan tahay in lagu akhriyo oo sugan intaan ogahay ma laha keliya waxay ku jirtay suwarkii uu nabigu tiriyey calayhi salaatu wasalaam markii qofka imaamkii dad jamaacaa imaam u yahay oo tukinayo inuu dadka duruufteeda eego ee mucaad uu ku lahaa maxaad akhriyid suuradaha suuradihii la tiriyey ayay ka mid ahayd suuratu duxaa sabab bay lahayd soo degitaankeeda ay ku soo degtay sababo dhowraa la sheegay laakiin midda ugu saxsani nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam ayaa waxoogay aayadihii hore iyo waxyigii waxoogay markii uu socday iyuu yaraha kala istaagay ma maalmay ahayd ma iyadoon tiro la sheegaynin muddo go-an bay ahayd qaar riwaayadka yidhaahda laba maalmood qaar riwaayaadka yidhaahda saddex maalmood ayaan waxyi ku soo degin nabiga sala allahu calayh waalihi wasalam markaasay dadkii qoraysh ahaa ee markii horeba diidanaa ayaa waxay u dhigeen in markii horeba waxuun wakhti koobana uu ahaayo xaaladan caadi ahayn uu galay ciddii wax u sheegaysay ay nacday oy ka tagtay qofay xigtiya qaraabana ahaayeen colaad iyo dagaal badanna ku haysay qur-aankuna sheegay baa u timid ereygay tidhi ruwaaddii soo guurinayey eraye isu dhadhow bay sheegeen maxamedow saaxiibkaa waa kaa tegay oo waa kuu caroodaan u malayn shayddaankaagii maalmahan waa ku daayey baan u malayn kuma arag dhaqdhaqaaqiisii hadalla sidaasoo kaleeto ah bay ku tiri oo marna cay ah marna kudigasho ah markaa kadib bay suuraddani soo degtay oo ilaahay rabbigaa kaamana tegin kumana caroonin bal nicamku ilaahay siiyey inuu ka raalli noqonayo aakhirana uu raalli gelinayo lagu sheegaya nabiga sala allahu aleyh ali wasalam qofkaasi riwaayaadka saxaaxa badankood ama dhammaantood intaan arkay magaceeda lama sheegin mar waxaa la yidhi imra'atun qof dumaraa tidhi mar waxaa la yidhi imra'atun min qurayshin gabadhaasi quraysh bay ahayd haweentaasi marna waxaa la yidhi min banaati cammi qoyska xigtadiisii iyo ilma adeertii ah riwaayaad sixadoodu muran ka jiro ayaa magacaabay oo yidhi waxay ahayd xaaskii adeerkii abulahab uu qabay ee suuratu qur-aanku ku magacaabay xamaalat alxatab tilmaantaa la siiyey qoyska dee adeerkii abulahab iyo xaaskii subana laba qof oo nabiga aad ula dagaalamo oo dhib badan u geystay bay ahaayeen ilaa suurada ay ku soo degtay tabat yadaa abii lahabin watab xaaskiisiina li wamra'atuhu xamaalat alxatab iyadaasi ahayd bay riwaayaad sheegeen riwaayaadkaa sixadooda iyo sugnaantoodana muran badan baa ku jira waxaa ugu dhow dariiqa wariyey xaakim fii musadrakihi isaga laftiisaa yidhi way fiicnaan lahayd laakiin cillad baa jirta kadib buu cillad ay leedahay oo inaan la asixi karin sheegay fii mustadrakihi laftiisa marka lafdi sariixa ma jiro oo sugan inay ahayd xaaska abulahab laakiin dhaqankaana waa lagu yaqiinay nabigana deris bay la ahaayeen oo qashinka xataa way ku soo shubi jirtay gurigiisa iyo daaraddiisa riwaayadka qaarkoodna waa ku timid inay iyada tahay intaa marka la isu geegeeyo waa loo qaadan karaa ama waa la aqbali karaa iyada inay tahay laakiin ciday noqotaba xukumkiiyo macnaha waxba ka beddeli mayso riwaayaadka odhanaya faqaalat qurayshun ama faqaala almushrikuuna dee qayb iyagii ka mid mida ah baa yidhi oo qofkaa dumarka ah inta kalena way u riyaaqsanaayeen oo raalli bay ka ahaayeen marka waa loo wada tiiriyey riwaayaad waxaa jira labaadoo odhanaya hadalkaasoo kale waxaa yidhi khadiija riwaayaadka laba dariiq bay ku yimaadeen oo labaduba taabiciyiin baa sheegaya oo mursalka waxaa la yidhaahda weeye mursal hishaam bni curwata can abiihi iyo mursalka cabdulaahi bni shadaad labaduba taabiciin weeye inay khadiijo tidhi rasuulka ilaahayow amuu rabbuka aada khalad samaysay oo kuu carooday haddii miisaanka xadiidka la saara dee ma sugna amaa riwaayada fii saxiixi اlbukhaari odhanaysa faqaalat imra'atun yaa rasuula allaah waxaan filayaa ereyga yaa rasuulallaahi ismootiis ruwaadda inuu yahay maxaa yeele xadiidkani dhammaantii wuxuu ku wareegayaa nin la yidhahda aswad ibni qays aswad ibni qays rag badan baa ka wariyey sida sufyaan athawri zuhayr ibni mucaawiya shucbata bni alxajaaj iyo rag kale intooda kale markii shucbo riwaayada laga reebo dhammaan imra'atan min qurayshin bay isku raacayaan shucbana jamaaca min ahiqaadaa ka warisay sida abu daawuud atayaalisi bishir binulmufadal iyo rag kale dhammaantood waxay isku raacayaan shucbo inuu yidhi imra'atan min qurayshin waxaa riwaayo ka wariyay nin la yidhahdo maxamed ibnu jacfar gundar maxamed ibnu jacfar gundar afar qof baa ka warisay imaam axmed ibnu xambal fii musnadihi iyo moxamed ibn اlmuhanna abu muusa alcanazi labadaasi sidii ruwaadda waxay yidhaahdeen imra'atun abubakr ibn abi shayba riwaayaddiisu lafdigeeda ma hayno fii saxiixi muslim ma sheegin inuu wariyeyn buu sheegay riwaayada moxamed ibni bashaar ee fii saxiixi اlbukhaari baa dhammaan wixii oo dhan khilaaftay markaasuu wuxuu yidhi faqaalat imra'atun yaa rasuula allah wasawaabu waa riwaayada axmed ibn اlmuhanna faqaalat imra'atu lirasuuli illaahi taasoo sawaabka uga dhow majmuuca riwaayaatka aswad ibni qays can judubna la socon karta marka maa adunnuhu ilaa wahman moxamed ibni bashaar uu wahmiyey maahane haddaba qisadu haddaan idhaahna khadiijana way tidhi oon maraasiishaa marka la isu geeyo sixaaxul maqbuula ka dhigno isma diidayaan khadiijana nabiga iyadoo arrintii ka yar xun inay ku tiraahdo tanna caytan iyo digasho ay ugu tiraahdo isma diidayaan nabiguna guriga khadiijuu joogay xilligaana xaaskiisa keliya khadiijo ay ahayd ma diidaysa inay maqlaysay naagtan dariska la'a caytankeeda iyo aflagaadada iyo tumashadeeda iyo digashadeedaan leeyahay inay maqlaysay markaa kadib iyaduna si murugaiyo ka xumaan ay u weydiisay isma diidayaan oo ah sida xaafid ibnu xajar uu marayo in riwaayadkan maraasiisha waa dicaaf la yidhaahdo oo khadiijo ma dhihin hadalkaas sida xaafid ibnu kaiir fii tafsiirihi marayana labada wejba laba wejoo maqbuula weeye in la yidhaahdo riwaayaad kaleo waxaa jira sabab kale sheegaya riwaayaadkaa sabab kale sheegaya waxaa loo tiirinayaa khawlata binti xakiim oo qad samica allaahu islaantu ku soo degayah wakhti wakhtiyada ka midana nabiga u khidmayn jirtay say ruwaadda qaar yidhaahdeen baa laga warinayaa nabiga calays gurigiisa sariirta hoosteeda baa ay yar ku bakhtiyey malaa'igtuna guri sawir iyo ay ay sawiro yaallaan ama ay ku jira ma galaan sidaa nabiga ka sugan nabigu maalmaa jibriil u iman waayey markaasuu wuxuu ku yidhi khawla guriga maxaa ka jira maalmo jibriil ima imane waxay leedahay waan xaaqay sariirta hoosteeda anoo xaaqayunbaan wax culus arkay haddaan soo jiidayba ey yaroo bakhti aan meesha ku arkay eygii bakhtiga ahaa bannaanka markaan u saareen gurigii ka nadiifiyeyna waxyigii nebiga waa u yimid riwaayadaasi sababta waxay ka dhigaysaa in eygaa ku bakhtiyey guriga ay sababtu ahayd laakiin riwaayadu ma sugnoo ninka khawla waxaa ka warinaya gabaray dhashay oo aan la garanaynin la aqoonin oo majaahiisha ka mida ah ka warinaya intaasi waa riwaayaadka soo arooray xadiid kaloo saddexaad sabab saddexaad sheegayaa jira oo le nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa loo bandhigay ummaddiisa waxay samaysay oo dhan baa loo bandhigay ummaddiisa waxaa loo furay oo dhan baa loo bandhigay ee khayraada ee mustaqbalka heli doonaan aad buu ugu farxay kadib waxaa ku soo degtay waduxaa walleyli idaa saja kaasina xadiid sugan ma ahanoo axaadiidtaa nabiga ka sugnayn buu ka mid yahay sala allahu alayh alih wasalam ahar ibni cabaas weeye sanadkiisana waa daciif waaye marka laysku soo ururiyo warka nuxurkiisu suuraddani waxay ku soo degtay habeennadaa nabigu waxyuu ka kala go'ay haddii la sababtu maxay ahayd laba arrimoodba way sheegeen culimmadu mid wuu xanuunsaday qur-aanka ku soo degay buu habeenkii ku tukan jiray habeenkii markuu ku tukanayana dariskiisu way maqli jireen laba saddex habeen buu xanuunsaday oo cajisay oo qiyaamkii uu kari waayey markaasay arrintan timid oo hadalka lagu yidhi riwaayada saxiixa way tilmaameen fii saxiixay albukhaari wa muslim iyo kayrkoodba ku yaal mar labaad culimmadu waxay yidhaahdeen xikmadna waa ku jirtay waxyiga kaka istaagay oo inuu u xiisoodo oo u hiloobaa la rabay waxyii ku soo degaya nabiga calayhi salaatu wasalaam si kastaba ha noqotee sababahaasay suuraddani ku soo degtay intaasi hordhaca marka laga soo tagaay suuraddan waxaa ka bilowday inta innagu allaahu akbarta aanu naqaan soo sidaas ma ahayn waduxaa laga bilaabo ilaa suuratu nnaas laga gaaro waa qaybta innagu allaahu akbarta aan idhaahno allahu akbartaa waxay ka dhigan tahay waxaa sunno ah marka la dhammeeyo in qofku allaahu akbar uu yidhaahdo ama wax takbiirah oo ilaahay uu takbiirsanaya uu yidhaahdo eraya siiqo gaara ah oo sunno ahi soo aroortoo sugani ma jirto ama allaahu akbar dhe allahu allahu akbar kabiiraa dhe ama xataa kelimadu tawxiidka iyo laa ilaaha illa allahuda ku dar intaba siyaqu xilligii dambe xalaqaadkii way soo arooreen haddii aad akhrida tafaasiirteenan ibnu kaiir iyo kuwa lamidka ah ama duruqda ninka aad u ururiyey alxaafid الdahabi kitaabkiisa macrifatu quraa'i اlkibaari wa طabaqaatihim waxaad arkaysaa iyadoo la daciifinayo takbiirtaasi inay sugan tahay oo la leeyahay duruqda dhammaanteed nin la yidhaahdo axmed ibni muxamed mise moxamed ibni axmed ibni abi alqaasim albazi bay ku wareegayaan isaguna waa daciif wasawaabu inay asaxday weeye isaguna lama keliyoobin waxaa la wariyey imaamu shaafici raximah اllahu tacaala oo kala maqlay sheekhiisii isaguna soo tabiyey sida alimaam abu yacla alkhaliili kitaabkiisa alirshaad uu sanad saxiixa ku wariyey marka takbiirtu way sugan tahay laakiin goormay sugan tahay waa waxaan ognahay qiraa'aadku waxaa u mashhuursan quraa sabca ah quraada sabcada ah say qiraa'aadka xuruufta la aqrinaya waxyaabo ugu kala duwan yihiin waxyaabo axkaamu tajwiidka iyo ay ugu kala duwan yihiin xuruufta axkaamu tajwiidka ah haddaad qunnada tiraahdo haddaad qayb tiraahdo muduudda aad tiraahdo way ku kala duwan yihiin hadday axkaamta idqaamka aad tiraahdo waa ku kala duwan yihiin inay ku wada kala duwan yihiin ma aha laakiin marar badan bay meelo qaarkood kaga duwanaadaan kuwa kale tanina waxay ka mid tahay aadaabka iyo sunanka qiraa'ada riwaayaadka asaxay waa fii qiraa'ati bni kaiirin ilmaki cabdilaahi bni kaiir qaarigii reer makaad ee taabiciga ahaa fii qiraa'atihi weeye waxay takbiirtu ku asaxday sidaas darteed haddii sunnatu lqiraa'a jamhuuru lquraa ama caasim ha noqoto oo innagu qayb ka mida ah aan hadda ka hor akhrihi jiray waxaan hadda akhrina caasim riwaayadiisa xabsa can caasim oo tan masaaxiibta aan aqrino ah. ama riwaayada labaad ee shucba ama dheh abubakr ibni cayaashe can caasima dheh ama tii waagii hore dadkeennu aqrihi jireen qira'ada abi camar riwaayada duuri dheh ama ta kale suusi dheh ama qiraa'ada naafic labadeeda qaybood ee warash iyo qaaluun dheh isku soo ururiya jamhuurta quraada kale qiraa'aadkoodu ka mid ma aha sunankoodu takbiirta in la qaado wa innamaa riwaayada sunnada waaridada ah waa fii qiraa'ati cabdilaahi bni kaiir ilmaki marka la aqriyo waa min ariiqihi keliya wariyey haddaynu nidhaahno qiraa'adu waa sunna oo nabigaa laga wariyey waa fii qiraa'ati bni kaiir amaa jamhuurta quraada ah riwaayadoodu ay qur-aanka asaaniiddooda nabiga ku gaadhsiinayaanay kaga maqleen takbiirtu kuma jirto marka sunnanimadeedu culimmada cid waa waajib tiri ma laha oo dhammaan intaan ogahay waxaa laysku raacsan yahay waajib ma gaadho way jiraan culimmada qaar qaba mar hadday fii bacdi alqiraa'aati ku sugnaatay aayad qur-aanana aynan ahayne aadaabta iyo tawaabicda waxa qirada raaco tahay aynu sunno ka dhigno jamiic اqirاa'aat hala yidhaahdo laakiin dadka xataa xalaqaadkooda marka laga sheekaynayo markay xalaqaadka khatmiga ay marayaan qur-aanka halkan soo gaaraan suwarkaa markay dhammeeyaanba takbiir iyo dikri bay qaadi jireen waa xalaqaadkii reer maka inta aan ka xasuusto marka waa sunna tafarada bihaa ahlu makata oo ah sunanka waaridada fii qiraa'ati cabdilaahi bni kaiirin lilmaki raximahu اllahu tacaala amaa quraada jamhuurtoodu qiraa'aadkooda takbiirta kuma imanin wax asaaniidoy kaga sugan tahoo lagaga soo guuriyeyna ma laha jamiic asaaniidda aan aragnay ee takbiirta sheegaya waa min طariiqi cabdillaahi bni kaiir almaki raximah اllahu tacaala oo quraada sabcadaa ku jira marka min ariiqi haddii laga aqriyo takbiirtu sunna ay noqonaysaa waajib ma aha haddii kale muran baa ka jira ma sunnaa mise sunno maaha intaasina waa takbiirta maqaamkeedu riwaayadaa sugan haddaynu raacno waa marka suuradda la dhammeeyo waammaa binicmati rabbika faxadi markaad tiraahdo inaad wax ilaahay weyneynaya iyo takbiir ku dhawaaqdo weeye abcan waxaa ugu yarna allahu akbar wey in allahu akbar la yidhaahdo waa khaatimada suwarka sida lafdiga riwaayaadka ku asaxay ee ku sugan intaasi waa muqadimaadkii kadib suuradda ilahi subxaana wa suuraddani waxay ka sheekaynaysaa nicam ilaahay nebigiisa ugu nicmeeyey sala allahu calayh waalihi wasalam waduxaa barqadii baan ku dhaartay oo maalintoo dhan looga jeedo waleyli habeenkaan ku dhaartay idaa sajaa markuu madoobaado maa wadacaka kaama tegin rabbuka rabbiga wamaa qalaa mana ku caroonin kumana caroonin rabbigaa subxaanahu wa tacaala waxa ay sheegayaan waa warku tidhi kuteeniya huuhaa been ah rabbigaa kuma kaama tegin kumana caroonin kumana nicin wax qalad iyo dembi ood gashayna ma laha ereyga waduxaa xilliga barqadii ah ha la magacaabo laakiin maalintoo dhan baa loo jeedaa waxaana astaan oo muujinaya aayadda ka dambaysee la garab dhigay inay habeenkii oo dhan tahay marar badanna habeenkii maalintaa la isbarbar dhigaa iyadoo maalintoo dhan loo jeedo oo qayb ka mida duxaa laga cabirayana aayaddan keliyana maaha fii suurati alacraaf awamina ahlulquraa an yaatiyahum ba'suna duxan wahum yalcabuun duxan bimacnaa nahaaran baa loo jeedaa waa midda ay aimada balaaqadu yidhaahdaan min dikri اlbacdi wa iraadati اlkulli ama min tasmiyati اlkulli bismi اljuز'i qayb ka mida in lagu wada magacaabo ama qayb la sheego loona wada jeedo isticmaalka luqada carabiga ee qur-aankuna isticmaala ee balaaqaadkiisa ka mida waay marka rabbiga kuma caroon kaamana tegin walalaakhiratu adduunyada nicamuu kugu siiyey baa la sheegi doonaa walalaakhiratu maalinta aakhiro daarta aakhiro ayaa khayrun kaaga khayr badan laka adiga min aluulaa tan hore adduunka walasawfa yucطiika wuu ku siin doonaa wax kasta oo doonto rabbuka rabbigaa fatardaa waadna raalli ahaan doontaa ilaa aad raalli noqotood qanacdo wax allaalay waxaad rabteed u baahatana waa ku siin doonaa waayo agtiisa qiimi iyo darajo weyn buu ku siiyood ka leedah nabiga aakhiraa kaaga khayr badan baa la yidhi saa darteed adduunyo isma raacin jirin maalinkuu meel gogola ah ku seexday oosan waxba isaga dhigin dariin iyo caw uusan waxba isaga dhigin buu ku seexday dhowaan markuu soo kacay bay jirkiisa ka muuqatay laba go' baa la xihan jiray meeshan haddii la doone saxaabada qaar baa ka xumaaday oo rasuulka ilaah maxaad noogu sheegi weyday waxaan jirkaaga saa yeelay aanu kaaga dhigna wax wuxuu yidhi maalii walidunyaa aniga adduunya maxaa naga dhexeeya buui waan isu dhiganayaa waxaan la mid ahay qof safara ka istadalla taxta shajaratin uma tarakaha geed yargeed geed ku yar nastay oo hoos ka yar dhigtay oo ku yar hakaday kadibna ka sii dhaqaaqay baan la mid ahay adduunyadu waa hooska aan ku yar hakanaya iita haddaad safar tahay oo intaad yar daasho geedaad ku yar nasato yar hoos fadhiisato ma gogol iyo diyaarin iyo dallaalin iyo waxa la hagaajiyo miyaad wax isku mashquulin wakhti yaroo kooban baabaad ku yar hakatayoo aad jilibka yar dhigtay adduunyada intaasay tahay aakhare inay ugahay wegtiisa uga weyn tahayna markuu geeriyoonaya waa la kala dooransiiyey waxaa la yidhi ma iska joogi mise ila rafiiqi lacla kor iyo jannooyinkii baa laguu sii qaadaa markuu geeriyoonayay ereyga u dambeeyee laga hadmaqlayay wuxuu ahaa ila rafiiqi lacla suxbadii kore iyo jannaadkii kor jiray kuwaasaan aadayaa saa darteed adduunyadan aakharaa kaaga khayr badan baa la yidhi walasawfa yucطiika rabbuka wuu ku sin fatardaa waad raalli noqon sidaasan u raalli noqonaynin jannadaasoo boqol darajo ah maa bayna darajatayni kamaa bayna asamaa'i waalardi ah baa darajada ugu sarraysee hal qof uun geli karo baa isaga la siiyey <clears throat> walidaalika aadaanka markuu mu'adinku adaano nabigu waa kii yidhi ninkii ii baryad oo ducada aadaanka markuu ka daba dhaha ducada akhriya waa wuxuu yidhi wasalu llaaha liyalwasiila darajada wasiila ii weydiiya fa innahaa darajatun fi ljannati ama fiiha cala aljannati meesha ugu sarraysay ku taallaa hal qof unbaana geli kara waxaana rajaynayaa aniga inaan qofka ii weyddiiyey ilaahayo alwasiilata sii yidhaahdaa xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama qiyaamada wuxuu xaq u yeelanoo u waajibaysa shafaacadayda darajadaa u sarraysaba jannada haddii la siiyey maxaa ka dhimanoo isu raalli noqon waayaya laakiin intabiix marka la marayo sheeko beenaa jirta oo dadku intay isla dhex maraan dembiga u fudaydsadaan waxay yidhaahdaan nabigu ma raalli noqonayo inta hal qof oo ummaddiisa ijaabada ka midihi uu naarta ku jiro sheekadaa waa been salya raatoona ma laha nabigu jannaduu geli wuuna raalli noqon wixii rabbi uga raalli noqduuna ku raalli noqon isagaana inoo sheegay jannada in la kala geli doono oy shafaacada khalqiga iyo mu'miniinta iyo malaa'igta iyo ambiyadu dhammaan doonto oo weliba dad mu'miniina jahannamo kusii hari doonaan jahannamo dad kusii hari doonaan nabigaa inoo sheegay sala allahu calayh alih wasalam marka sheekadaas dad badan baa intay isugu sheekeeyaan nabi maxamed fatardaa waad raalli noqon baa la yidhi mana raalli noqon doono isagoo qof rumeeyey naar ku jiro marka waa laynaga soo wada saari oo naar nabageli mayne iska dabaashiya dembiga dad badan baa dembiga u fududaysta sheekadaa waa been xadiidna maaha aayadna maaha erey qof culummooo waxgal ana maaha waa sheeko lagu fududaystay dembiga yaana idinka ban kadib baa ilaahay nebigiisa saddex nicmo adduunkana ayuu xasuusiyey ilaahay wuxuu yidhi alam yejidka ilaahay inuu ku jecel yahay oosan kaa tegin aakharo waad raalli noqon baa la yidhi adduunyadana dhegayso alam yejidka alla miyuunan ku helin yatiiman adoo agoon ah ama xaalad agoonta oo fa aawaa miyuunan ku duminoo ku soo dhoweyn wa wajadaka miyuunan ku helin daallan adigoo halmaansan ama ka warla waxyiga iyo risaalada oo fahadaa uunan ku hanuuninoo nabi kaa dhigin wa wajadaka miyuunan ku helin caa'ilan adigoo faqiirahon waxba haysan oo fa aqnaa uusan ku deeqin adduunyadan tan iyo yaraantaadii miyaanu ilaahay ku soo daryeelin oo marka koowaad agoon baad ahayd aabbihii isagoo lix bilood caloosha ku jiruu dhintay hooyadiina isagoo afar ama lix sano jiray dhimatay ilmo agoon ahoo labadiisii waalid midna aan ifkaba ku soo gaarin midna isagoo intaa jiro dhintay waxa aadamaha la yaqaana u badan tahay inuu dayacmo soo maha ilaahay dayac waa ka ilaaliyey markii koowaad awowgii baa daryeelkiisa la geliyey oo ka jeclaa carruurtiisa markuu labiyo toban jirayna awowgii waa ka dhintay adeerkii abuu aalib baa jacaylkiisa qalbiga loo geliyey oo daryeelkiisii dusha u ritay oo carruurtiisa ka jeclaa oo maruu cabbaas la dardaarmayey wuxuu ku yidhi weligii laba arrimood buu samayn jiray halka uu seexduu seexin jiray haddana halkuu fiidkii seexiyey uma dayn jirin lacalla cadow ku soo socda oo halkuu seexday arkayey inay wax yeelaan inta la hurdaan laga yaabaaya marka la seexdo buu ciyaalka kale ku bedeli jiray inta yaa u sameeyeoo qulubta saa uu jilciyey adeerada qaar baaba caruurta iyo agoonta ka xooga waxay haystaan innahu allah ilaahay baa u qaharayey soomaaliya sooma dhahaan rabbi baa dubay igu dhuftay sooma dhahaan adeerkii iyo awowgii iyo dadkiiba dubbaa loogu wada dhuftay markaasuu wuxuu ahaa ilmaha ay ugu jecel yihiinee loogu daryeel badan yahay intay caruurtu mari jirtay waa la mariyey haddii bannaanka lagu soo nuujinayo haddii isagoo yar hawl iyo shaqo iyo xoola loo dirayo haddii nin adadag inuu noqdo taasi qayb tarbiyada caruurta ka mid ay ahayd laakiin nin ladad looga daryeel badnaa looga muruga badnaa oo loogala socosha badnaa ma jirin iyaguna waxyina kuma soo degin nabi buu noqonna maanay ogeyn waa ilhaam ilaahay qalbigooda geliyey si isaga loo daryeelo sidaa miyaanaan kuu yeelin cusrigii kugu dhacay ee agoonnimada ahaa labada waalidba aad weyday miyaanaan kugu bedelin xanaanayn iyo daryeel intaa ka badan markii adoo agoona haweenkii ilmaha nuujinayay ku wada naceen oo aabbihii waba aabbahaduusan lahayn waxba ka heli maysaan dhaheen qoladii ku qaadatay miyaanan kugu dhaqaalaynin miyaan dameerkoodii ka tallaaba dheeraan kuwa kale miyaan xoolahoodii kuwa kale ka wada caana badnaanin miyayna ilmahoodii kuwa kale ka wada koriis weynaanin agoon aabbiyo hooye aan lahayn oo dayacmay maadaaba soo arkay oo soo maray alam yajidka miyuunan ku helin ilaahay yatiiman xaalaa tahay agoon oo fa aawa uunan ku dumin ku daryeelin ku dhaqaalaynin wawajadaka miyuunan ku helin daallan adigoo ka warla waxyi iyo kitaab oo fahadaa uusan ku hanuuninin daallatan baadidii gaalnimada maaha intaan ogahay biitifaaqi اlmufasiriin ereyga lafdu dalaal sidii saxda ahayd ma garanaysid aan ka dhignayn wax khaldan baad ku dhex jirtaa qur-aanku waa isticmaalaa carabtuna waa isticmaashaa waa sidii nebiyullaahi yacquub wiilashiisu markii arrintii yuusuf dheeraatay soo kumayna dhihin innaka lafii dalaalika alqadiim soo mayna dhihin ina abaanaa lafii dalaalin mubiin id qaaluu layuusufu wa akhuuhu axabu ilaa abiinaa mina wanaxnu cusbatun ina abaanaa aabbahood nabi buu ahaa iyaguna mu'miniin bay ahaayeen inuu nebi yahayna way garanayeen hadday baadi diineed uga jeedaan way wada gaaloobi lahaayeen dee nabinimaday beeniyeen sidaasna ma ahayn waxay uga jeedeen aabbaheen taladii saxnayd ma hayo markii la eego intaasoo dhan inuu hal wiil ka doorbido aabbahan sidii saxnayd ma hayoo jacaylkii wiilkaa ka badbadiye innaka la fii dalaalika alqadiim baadidaadii horaad ku jirtaa markay leeyihiinna waxay uga jeedaan yuusufoo waa hore tegey oon kuu sheegnay annagoo joogna bahal inuu cunay yey iyo waraabo cuneen tan iyo wakhtigaa aad sii leedahay wuu nool yahay tala fiic tala tal tala ma haysid inaad sabirtay ahayd sabir baa haysida fiican taasina saasay uga jeedeen macnuhu saa inuu yahay nabiga waxaa la leeyahay qowmkaagii waad ku soo dhexkortay ilaahay kufriga iyo shirkiga waa ka ilaaliya bakhtiga ma cuni jirin xoolaha asnaamta ay gowracaanna ma cuni jirin awal markii u horeysayna nin la dhihi jiray zayd ibni camr ibni nufayl oo dadkii xunafada ahaa ka mid ahaa dadkii carab ee qoraysh buu ahaa ninkaasi nabigu wuxuu yidhi sayubcau yowma alqiyaamati ummatan waxda isagoo ummad keligiiah kuwa ilaahay rumeeyeyah nabina aan daba socon baa la keeni doonaa qisadiisu waxay ahayd makuu joogay qoraysh iyo carabtii buu arkay asnaamtii buu arkay inayna waxba tarayn buu arkay wuxuu ku qancay qoladan waxay hayaan inuu baadi yahoon kollaba sahnayn ilaahaygan jiree la rumaysan yahayna kollaba diin saxa uu leeyahy diintii buu baadi goobay nimankii yuhuud ahaa buu haray markuu waraysta waxay dhaheen waa sax diinta nabi muuse lagu soo dejiyey laakiin diintan haddaad rabta inaad gasho qayb carada ilaahay inaad ka qaadata wey de waxbaa la badbedelay oo la isdabamariyey wuxuu yidhi ma rabo caro ilaahay baan ka cararayaae qayb ka qaada ma yeeli karo waa raadiyo uu baadi goobo kiristankiibuu helay iyagana waxay yidhaahdeen laakiin qayb baadida inaad ka qaadata wey baadinimada inaad qayb ka qaadata wey wuxuu yidhi baadinimaan ka cararayaaba lafteeda markaasuu intuu istaagay bu ilaah wadaano wah diin saxahood leedahay waan raaci lahaa sidii iska ahaan jiray maalinkii dambe nabigay meel ku kulmeen munaasabad hilib iyo waxbaa la cunayey ninkii baa yidhi anuu hilbahan maba cunaba oo maxaa dhacay waxaan geed asnaamtan loo gowracay inay baail tahaan ogahayo anigu maba cunaba qismigaa xunafaa la dhihi jiray walidaalika nabigu sanadihii dambana intaan waxyiguba u imanin xubiba ilayhi اlkhalaaw inuu duurkaa iska galo oo iska cibaadaystaa la jeclaysiiyey maxaa lagu cibaadaysanayaa dee ilaahay inuu jirana waad garanaysaa firadiiyo khalqiguna markhaati bay ka yihiin ilaahayna taasuu aadamaha ku abuuray firat allaahi alatii fatara annaasa calayha maxay tahay taasi kulu mawluudin yuuladu cala alfirati faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi laba aabboo yuhuud ka dhigtay ama kristan ka dhigtay ama majuus ka dhigtayna midna ma jiraan firadii asalka ahayd buu isaga jiray ilaahay inuu caabuduu rabay laakiin jid u baxsanaa oo waxyi iyo risaalo uu ka warqabay ama kitaab ilaahay soo dejiyey si uu yahay uu hayey ma jirin qolyaha xunafada ariiqoodiibuu haystay taasuu ilaahay qur-aanka ku tilmaamay aayad kale wakadaalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadrii ma alkitaabu wala aliimaanu walaakin jacalnaahu nuura nahdii bihi man nashaau min cibaadina wainaka latahdii ilaa siraaطin mustaqiim waxaan ihi kitaab baan kugu soo deji ku waxyoonnay ruuxan mid ruuxda noolaynaya baan ku waxyoonnay min amrinaa ka mida ah. adigu maadan ogayn waxyigan ka hor kitaab la soo dejiyey wuxuu yahay maadan ogeyn iimaankan arkaanta iyo shuruuda leen kuu sheegnayna maadan ogeyn laakiin waa nuur qalbigaana aad gelinno qofkaan doonna aan ku hanuuninno xilliga xaaladaas uunan garanaynin dariiqii saxda ahaayee uu raaci lahaa waxyina haynin diin saxanoo ka oo soo gaadhayna aynan jirin baqaayaagii diintii nebi ismaaciil iyo fitradii iyo kownkan iyo raggaa xunafadee uu la kulmayna ay muujinayaan waxaan dadku ku jiraan waa baadi ma saxna boqol boqol dariiqii saxda ahaana lama hayo xaaladaasaa waxyigu ugu yimid oo loogu waxyooday haddii ummaddu diinay muddo ku dhaqanta waxba ha ka lume dhaqankeeda qaybo badan baa diintii ka mid noqda saa darteed dadkeennaa soomaaliyeed haddaa u tagtaan shaaficiyay ahaayeen madhabkii shaaficiyada masaa'il badan oo ka mida baa dhaqankoodii iyo gabaygoodii iyo halkudhigoodii iyo maahmaahdoodii iyo caadaadkoodii iyo xeerarkooda gashay oo saaad u joogto baad maahmaaha waxaad maqli aayad iyo ama xadiid tilmaamaysa mid si laysagaga dhaqmaya oo kutubtii fiqiga ku taalla aad u tegi masale weliba masaa'ilka qaarkood oo kuwa waaweyn ahaynoo meel hoosoo gudaha kutubta ku taalla baad u imayadoo dhaqankii dadka ka mida ah. maalinun bay nin culummaha ka dhaxleen kadibna dhaqan la kala dhaxlay noqotay qurayshi hadday ahayd baqaayaa diini ismaaciil iyo ibraahiim waxbaa kaga hadhay oo kacbadaa weynaynteeda iyo nebi ibraahim diintiisoo la weyneeyo milata ibraahim baqaayaadkii wixii aan la khaldarayn iyo xunafadaa wixii laga dhaxlay iyo fitradaas buu khalwadaa tafakurayay talow muxuu noqon doonaa dariiqa saxdaa sidee bay ku saxan tahay diimihii kalena waa kuwan waa la bedelaye talow ilaahay diintiisa saxda ahi ee dhammaystiran xaggee lagu laga raacaa dadkaana xilligaa saa ku jooga intaasaa ku filan iimaankoodii iyo istiqaamadoodii iyo toosnaantooda laakiin nubuwadu gadaal bay ka timid walidaalika zayd ibni camr ibni nufayl oo sidaa ahaa ummatan waxdahu baa la soo kulmin waayo nabi uu gaar u raacsanaayoo diintiisa haystay ma jirin laakiin ilaahayna waa rumaysnaa intuu garanayana waa sameeyey dadaalkuu samayn karayna waa sameeyey halkaasay awood iyo tabar iyo itaal dhigtay nafna laa yukalifu اllahu nafsan ilaa wuscaha saas darteed baa keligii jannada la geynayaa calىa haada اlmadhabi wاطariiqati ayuu nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam intaan risaalada loo waxyoonin marka ereyga wawajadaka daallan la leeyahay macnaa dariiqii waxyiga iyo risaalada maadan haynin wey waxay macno la tahay maa kunta tadrii ma alkitaabu wala aliimaanu iimaankan hadda aad dadka ugu yeerayso iyo kitaabkan lagugu soo dejiyey mana aadan haynin mana aadan aqoonin oo ariiqii xunafada eh weli sugayay dariiqa saxda ee dhammaystiran muxuu yahay baad ku jirtay walidaalika qoraysh intii ay nebi maxamed la dagaalameen intay marba wax ku caayeen intii yuhuud la collowday intii kiristan la colloobay intii gabay iyo hadal iyo qoraal iyo goobo lagu caayey weligii sanan baad caabudi jirtay iyo gaalnimaad soo martay cidina kuma caayin hadday jiri lahayd shalay baad nala caabudaysay oo nala baryaysay ood nala dhunkanaysay waa maalin la dhehi lahaa maalin baa la dhehi lahaa qolyo baa dhihi lahaa waligaa waxaad caaysaso waxaa shalay samaynaysa maaha ilaahyadayadii baad cayday maahane ilaahaagii baad cayday marna lama dhihin hadday dhaliishaasi jirto yuhuud maa dhaafi lahayd inay dhaliishaa ku caayaan ma kiristan baa dhaafi lahaa ma kuwan laftoodaa dhaafi lahaa ilaahay baa ka soo badbaadiyey wixii xunee la samayn jiray ama wixii xun ee la caabudi jiro dhan marka daalan macnaheedu saa weeye biitifaaqi اlmufasiriin ee muctabariinta intaan garanayo wawajadaka miyuunan ku helin caa'ilan adigoo faqiir ahoo caydhah aan waxba haysanin oo faaqnaa miyuunan ku deeqin marna awowgiiyo adeerkiibuu ku deeqay marna isaga markuu weynaaday xaaskiisii khadiijo maalqabtay buu ku deeqay maalkeedii walidaalika khadiija fii nafsihaa wa maalihaa ku anfacday markii dambena amwaasha mu'miniinta iyo xooggooda oo naf iyo maalba la garab istaaganbu ku deeqay isagana duni ilaahay uma baahinino haddii buuraha dahab ha lagaaga dhiga la yidhi ilaah uma baahnayo ma raba buu yidhi saas darteed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam saddexdaa nicmo oo ilaahay adduunka ku siiyey baa loo sheegay saddex cusri iyo culaysoo uu soo maray oo xisioo la taaban karo oo ilaahay saddexdiiba yusri iyo fudayd ugu bedelayna halkaasaa tusaale laynagu siiyey kadib baa ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maxaa ku xigay fa amal yatiima agoonka agoonnimo waad soo martaye falaa taqhar ha qasbin oo ha xoogin wa ama saa'ila qofka wax ku weydiinaya falaa tanhara canaananin labadaba soo dhowe miskiinka waxaa la yidhi quluubtu way ingegtay qof hadduu ka sheegto agoontaa loo tilmaamaa ma agoonta nabiga nin baa u yimid calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay oo qalbigaygiibaa ingegay qalbi qallayl baa igu dhacay si aan yeelana waa garan la'ahay sidee baan yeelaa buu yidhi rasuulka ilaahay markaasuu wuxuu ku yidhi atuxibu an yaliina qalbuka wa tudrika xaajatak dantaada inaad gaadho qalbigaaguna jilcan ma doonaysaa markaasuu yidhi haa markaasuu yidhi irxam ilyatiim agoonka u naxariiso wamsax ra'sah madaxana u salax agoonka u naxariiso madaxana u salax waacimhu min طacaamika cunnadaadana wax ka siiyo ka quudi yalin qalbuk wa xaajatak qalbigaagu waa jilcayaa baahidaadana waad gaaraysaa saa darteed haba qasab iska daaye xoolahaaga wax ka sii ixsaan ilalyatiimi baa layna amray walidaalikuu nabigu yhi ana wakaafilulyatiimi ka haatayni fi ljanna labadaa farood oo kaleetaan isku nahay jannada qur-aankuna in badan baa xisaankooda la amray amaa qasab iyo xooggooda kitaabka iyo sunnadu waa ka digeen kitaabka iyo sunnadu aad bay uga digeen ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waalidka agoonta dhalay buu la hadlay intuusan dhiman kuwii markuu dhintay agoonta looga tegeyna waa lala hadlay laba aayadoo fii suurati الnisaa walyakhsha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyata ضicaafا khaafuu calayhim falyataquu اllaha walyaquuluu qowla sadiida ilaahay ha ka cabsa ha u baqaan baqaan baa ilaahayna ha ka cabsadaan kuwa hadday caruur yaryar oo maata ah ka tagaan oy ka dhintaan u baqi lahaa maxay ka cabsadaan laleeyahay kuwa hadda maatadee laga dhintee laga tegey iyaga la joogee mudan ha ka cabsadaan ha u naxaan siday kuwooda ugu nixi lahaayeen kuwii ku dhiiradana ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran naar bay cunayaan wasayaslawna saciiran waxay ku guban doonaan naarta saciir xoolaha agoontood la cunaayey walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsanu xataa yabluqa ashuddahu xataa sida dadban ee khiyaanada ah ee xoolaha xoolaha la dhexgelinayo iyadana waa la diiday wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum walaa ta'kuluuha israafan wabidaaran an yakbaruu xoolahooda xadgudub iyo deg deg aad ka boobaysaan intayna weynaan ka gaadhsii leedihiin xoolahooda ha cunina marna waxaa la yidhi walaa tatabadalu اlkhabiiثa bالطayibi walaa taأkuluu amwaalahum ilىa amwaalikum inahu kaana xuuban kabiira xoolahooda intaad kuwiina ku dartaan ha u dhexgelinina xoolaha agoontoo marka lagu xadgudbo ama laga xoogoo la dhacaaye dunuubta waaweyn inay ka mid tahay baa laynoo sheegay ixsaan loo sameeyo iyo xoolahaagoo loogu daro iyagoo naxariis loo muujiyo madaxa loo masaxoo loo naxariistana inay acmaasha jariilada ee waaweyne caqabada lagu gudbee jannada lagu galo quluubtuna ku jileecdo qofkan ilaahay dantii uu lahaa ku siiya tahayna waa laynoo sheegay ninkii soo maray umbaana garan nabiguna saa darteed tusaalaha ugu qiimo badanee agoon lala dhaqmuu ahaa waayo wuu soo maray oo wuu garanayay waa masaa'il ay qofka ku weydiisanayana falaa tanharha canaanan su-aashu laba labadaba way soo gelayaan su'aalu miskiinin maal iyo taakuleen u baahan muminiinta waxaa lagu ammaanay wa fii amwaalihim xaqun lisaa'ili xaqun macluumun lisaa'ili wاlmaxruum qofka tuugsanaya iyo ka iska aamusane xishoodayba xoolahoodu sad ay u qoondeeyeen bay ku leeyihiinoo miisaaniyadda iyo bajadkay ku daraan xaqii masaakiinta iyo dadka tuugsanaya inaad wax siisaa lagaa rabaa marka nabiguna ala sl aad buu ugu dhiirigeliyey dadkaa in wax la siiyo wuxuu yidhi idaa ataaka asaa'ilu hadduu qofka tuugsanaya kuu yimaado ama qofka baahan aw saaxibu اlxaajati kuu yimaado hadduu u yimaada nabiga aan leeyahy labada hadday u yimaadaan nabigu wuxuu dhihi jiray ishfacuu fatu'jaru ama faltu'jaru u shafaaca qaada dadkanoo wax tara ajir baad ka helaysaane ama maal wax ku tar ama erey wanaagsan wax ku tar qowlu macruufun wa makfiratu khayru min sadaqati yatbucaada erey wanaagsan allah kuu fududeeye war qofkan ha la siiya adi maxay ku yeeli war miskiinka dhaqaaleyo miskiinka waxa la tara maxay kuu dhimi haddii miskiin tuugsan markaad aragtaba firfir iyo caro wejiga kaaga soo istaagto war waxaani maxay naga rabaan aad tiraahdo ama intaad wax siiso hoo ku goy imaanka alla ku tiri aad tiraahdo saan buu taagan yahay socod badana ajir ka heli maysid yatbacuha adan waayo erey wanaagsan duco wanaagsan waxtar iyo wax siin wanaagsan bo ah, miskiinka qofka tuugsanay u baahan yahay isagaaba wejigiisii gaday haddii aad og qofkani xuma inuu ka shaqaynayahay amr bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar waa baab gaara ah. laakiin asalku waxaa tuugsada qofay dan iyo duruuf iyo baahi ka maaransiin weyde baa tuugsada qofka sidaasa isagaaba dullu su'aali aqbalaye adiga dullayn ihaano kale hagu sii darin mar kale nabig alay slm wuxuu yidhi idaa ataakum asaa'ilu fadacuu fii yadihi walow dilfan muxaraqan hadduu qof tuugsanayo oo gacanta horinaya magan alla idiin yimaado wax un gacanta u saara wax kale haddaad weydo neef ariga qoobkiisa oo dab lagu gubay oo guban xataa wax kale haddaad weydo si waxaa lagu leeyahay waxaad bixinaysa ha yeeraysanin laa taxqiranna min almacruufi shay-an wax khayr iyo wanaag aad samaynaysa haba yaraysan dadka qaar waxaa jira waxma bixiyaan laakiin dadka wax bixiyay shaqo ka dhigtaan haddii wax yar uu bixiyana wuxuu dhihi kan wax fiiri wuxuu bixinaya intaa wuxu ka bixin haddii wax weyn uu bixiyana <laughs> sadaqo kamehe istutus bay ka tahay buu dhihi ya haa kuwaas waa kuwa ilaahay qur-aan ku sheegay fi suura toba waxay ku dhaleecayaan mu'miniinta fi sadaqaati sadaqaadka waaweyn dadka bixiya way caayaan oo istu tus bay dhahaan waaladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum kuwan wax yaroo iska soo dhibeen mooyeen wax kale heli karina uu tan ilaahay muxuu ku falay budhi waxaa ka tara agtiisa cidna kama badbaado dadkaasi weligood way jireen wayna jiri doonaan qof markaa toban shilin bixisa fiirikan wax biianmiskada wasiin wax fiican sii yidhaahda iyo qof haddaad kun shilin siisa <laughs> halagu arkuuleeha yidhaahda miskiinka gacanta horsanaya boqol boqolka la siinaya intaba waad arka laakiin ajirkaagu muxuu ku xidhan yahay ikhlaaskaaga ilaahay dartii isaga hadalkiisii iyo aragtidiisa kuma xidhna taasaa alxamdu lilaahi ho ilahay loogu mahadiyaa wa amaa binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa faxadi sheeg afkana ka sheeg afkaagana ka sheeg dhaqankaagaiyo falkaagana ka sheeg ilah hadduu kuu nicmeeyo nicmadiisa waa la sheegtaa deeqsigaa sheega bakaylkuna nicmada wuu qariyaa san wax loo weydiisanin waxba ma hayno wallaahi bishan way naga xun tahayo waxbaa jajabanoo wax fiican ma jiro dadka si uusan wax u siinin bakaylnimadana qiil iyo cudurdaar uga dhigto waa inuu calaacalaa hadduu calaacalayana inay ka jajaban tahay oon waxba isugu toosnayn isagoo dheragsan waa inuu sheegtaa laakiin nicmada sheegashadeeda maxaa laga wadaa kufaan maaha waa la iswaraysan warrama seetiin alxamdu lilah waan ladannahay nicmo ilaahay baan ku jirnaa ilaahay waa noo nicmeeyey baahi baa lagugu yimid war dad baa tabaalaysan waxbaa lahay rabaa ilaahay wax waana siiyey falkeedii ku muujiyo ku daroo waxbix agoonkii waxsii miskiinkii waxsii musaafirkii waxsii martidii soor ahalkiiiyo raxiimkii iyo qaraabadii ka xidhiiri xoolihii wax ka bixi kan saa'ilkee tuugsanaya wax ka sii nicmadii ha kaa muuqata adiga oo nicmada ilaahay ku siiyey iyo xoolihii haddaad haysato ood ka gaajooto ood ka basaasan tahay ood ka caradan tahay ood ka gaadiid laadahay ood ka guri laadahay oo reerkaagii ka bilaayay ka waran xoolana kaa buuxaan oo marka lagu arko kan miskiinan qureecan oon qadayn oon cashayn weeye qofkaad soo ag fadhiisatee wax isku hayaba uu jaabka laaco yidhahda ka maxaa la siiyo nin baa nabigu u yimid calayh isalaatu wasalaam isagaa ka sheekeeyey ninkii nabiga markuu u yimid isagoo aada u basaasan buu u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi xoolo ma leedahay nabigaa ku yidhi markaasuu yidhi haawaan leh markaasuu yidhi xoolas kuwee aada leedahay nooc kastoo xoola ah waan leeyahay buuri geel baan leeyahay loo baan leeyahay fardaan leeyahay addoommaan leeyahay markaasuu wuxuu yidhi hadduu ilaahay kuu nicmeeyey fal yara aara nicmatihi calayka nicmadiisii raadkeedii ha kaa muuqato duligan iyo basaastan maxay tahay marka iyo aradkan muxuu yahay xoolo badan baan leeyahay waana aradnahay maxay tahay nin geel dhowr boqoloo toddoba boqoloo geela lahaa baa kabala'aan socday waxaa la yidhi xaaji hebel mama sidaa kabala'aanta waa ceebe <laughs> ma nimaan ogeyn inaan kaba gadan karaa jiro yidhi waxaad ka hadlaysaan ma nimaan ogeyn inaan kaba gadan karaa jira wuri haddii la wadogya kaba inaan gadan kara maxaan ka gadan kabala'aan buu ka socdaa bal toddoba boqoloo geela kabala'aan raac maxay tahay ninbaa xoolo badan reerkiisi iyo ilmihiisiina gaaji iyo biilaan uga dhammaadeen ya taajir kaboola <laughs> taajir kaboolaa jiraali marka xoolahu haddii ilaahay nicmo ku siiyo nicmadiisaas adoon ugu faanaynin aan u hadlaynin si masaakiin iyo dadkay waxaystay aan qalbi jebinaynin sidii qaaruun aan kibir iyo faan ugu soo baxaynin ha kaa muuqato nicmadii ilaahay ku siiyey falkaaga iyo korkaaga ha ka muuqato o waxtarkaaga iyo dhaqankaaga iyo bixintaadana ha ka muuqato laba afkaaga iyo mahad ilaahayna ha ka muuqato nabiga waxaa ka soo alay slam inuu yidhi aلtaxaduu binicmat اllaahi shukru wa tarkuhaa nicmada ilaahay oo la sheego waa shukrigeeda seed u sheegi warwarrama seetiin alxamdu lilaah ilaahay waa noo nicmeeyey maalin aan ka fiicannahay nama soo marin ilaahay waana dharjiye dadiyo dunyaba waana siiyey qofkaasi soo qof ilaahay ka mahad sheegtoo nicmadiisi u qiray maaha intaa iyo in ka badan qofka la siiyey ee markaad u timaadda yidhaahdo warrama jabnayo hoognayo baaba'na waa wixii xaaskii ibraahim ismaaciil uu ku furay xaaskiisii hore nabi ismaaciil nabi ismaaciil oo maka jooga oo bannaanka aaday baa aabbihii ibraahim calayhi salaam guriga yimid xaaskiisii buu soo soo waraystayoo wuxuu yidhi warrama see tihiin waxay tihi aad baan u rafaadsanna calaacal wey ka bilow dadka qaar baa moog tahay calaacalka ka hele sida qaar madluumnimada uga helaan bay qaar calaacalka ka helaan inuu calaacalow ka helaa qaarna wuxuu ka helaa madluum inuu yahay maantao dhan qof baa ay dulmiyey waa laiga gardaran yahay waxbaa laygu sameeye maanta o dhan kaaga sheekayn toban sano kadib haddaa u timaado inuu madluum yahay buu kaaga sheekayn mid kalena weligii calaacal buu ka sheekayn inuu dhiban yaho rafaadsan yaho balaayo haysato buu kaaga sheekayn waxaa laga yaba inu kaa xooleeyo caafimaad badan yahi o kaa carur badan yahi marka waxay ku tiri waan rafaadnay naguma jirto gaajaa nag naga dhigtay wayna dubatay ninkan ma taqaan nin haybadiiyo sharaf laynu yahay way aragtaa wuxuu yidhi haddaba waxaad tidhaahdaa ismaaciil igu saraan waxaadna ku tidhaahdaa albaabka marka la sameeyo hoostaiso alwaax laguma dhejiyo alwaaxaa guriga ka bedel buu ku yidhi gurigaaga catabada laga soo galo halkaa ka bedel guriguu ku yidhi dheh wuu iska tegey shaamtii uu kelidu ku noqday buraaqdiisii baa sii qaaday meel ilaahay og yahay agtacagta dhigaysa ismaaciil markuu yi waxbuu dareemay na wax dada maa idin yimid haa waxaa yoo yimid nin oday oo sidaasaa noo yimid haye muxuu ku weydiiyey aduu ikaa weydiiyey uu maqan yahaan ku idhi maxaad u sheegtay xaalkanaga nooga warramay wax dardaarana ma kaaga tegey haa muxuu ku yidhi albaabka hoostiisa iska bedel buu yidhi waad furantahe socuu yidhi aabbahay buu ahaa dardaarankuna inaan ku furo ii dardaarmay soco islaankana guursaday mudda kadib baan isagoo socduu yimid ismaaciil oo maqan gurigii soo istaago warrama nabad ma sheegteen haa ismaaciila way wuu baxay xaggee aday duurkaasuu risq ka raadiyey warraba idinku sidaa tihiin alxamdulilah caafimaadkiinna waa nabad qabnaa noloshiinna ilaahay waa noo nicmeeyey waa iska noqday wuxuu yidhi ismaaciil igu salaan waxaadna ku tiraahdaa albaabkan hoose daa baa lagu yidhi albaabkaa hoose sidiisa u daa hadduu fiican yahay sidii oo kale buu yimid sidii oo kale buu u waraystay waxay tidhi daa buu ku yidhi aabbahay uu haagu cidduu daayirina waa adiga marka haddii reerkii aad timaado oo markaa iridii soo salaantaba calaaca lagaa hor keeno iyo haddaad reerkii timaaddo oo alxamdulilah ilaahay mahadii soo fariista lagu yidhaahdo adaaba arki doona waxay haystaan markaad la cunto ee wixii la haystee la keeno reerku waxay haystaan adaaba arki doonee qof ilaahay wixii siiyey ku qanacsanoo iimaanka ku qabooo wixii ilaahay siiyey ku ladan iyo qof iimaan kala isnagu somalida xidhin imaanka alla ku tir soo maha ninkii dhibka badnaa wiilka yar gardaadiyey wuxuu ku yidhi ku go buu iimaanka alla ku tir oo wax dad mooyeen waxaga alla kuma tuso qof iimaan kale oo wixiisaba uusan u muuqanin nicmadaba aan arkin wixii ilaahay siiyaba aan deeqin oon qanacsanay haddaad noqoto soo musiiba iyo imtixaan maaha marka faxadidta nicmada ilaahay ku faan laguma laha dadka ugu faanna laguma laha waxaa lagu leey ilaahay kaga mahad sheego u qir nicmadiisii wixii ay mudnaydna nicmadaas mari oo ama adiga jirkaagu uga baahnaa xaquu kugu lahaa ama xaqii ahal iyo ubad iyo awlaad iyo raxim iyo masaakiin iyo aytaam iyo daris iyo marti kugu lahaayeena jidkeedii nicmadii mari laakiin xoolaha dhibkoodiina ha kugu dhaco shukrigii ilaahayna waa adduunkiina ka aradnow oo ka gaajaysnow so cadaab laba daarood maa labada daarood cadaabkoodii waay wamaa binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisii faxadid sheeg oo kush afkaaga ha laga maqlo adoo ilaahay ugu mahad celinaya oo qiranaya intaas waa suura duxaa waxaan ku daraynaa suura sharx ama suura inshiraax ama suurat alam nashrax iyadana waxaan ugu daraynaa waa suurad kaloo nabiga lagaga hadlaya sala اllahu alah alih wasalam haddii halkan saddex nicmo oo muuqdo oo la taaban karoo nicamka xisiga la yidhaahdo la sheegay halkanna saddex nicmo oo macnawi oo nabiga ilaahay siiyey baa lagu sheegay nicamkii oo isdhammaystiraya weeye marka soo degitaankana way isku xigeen sidanay isgu igaan bay isugu xigeen marka macnuhu maadaama ay nabiga ka wada hadlayaan nicamkii oo saddex iyo saddexana ay tahay kadib nicamkaa dhammaystiran wixii laga rabay saddexdan wixii laga rabay kadib la sheeg saddexda kalena waxaa laga raba waa la daba dhigi doonaa intaasoo dhan haddii ay tahay waynu israacin laakiin ogow nabigu uswatun xasanatun dayasho wanaagsan baa inoogu sugan intaa nabiga la yidhi innagana waa inoo dhahantah tahay innagoo oon garanaynay xaq iyo baail kala garanayn baa ilaahayna wada hanuuniyey innagoo baahan baan dhalannay keligaa oo furaadaa-a bay hooyada iyo aabbaha hooyadaa ku dhashay hanti iyo xooli iyo ubad iyo waxal buu ku siiyey adduunyadanuu ku deeqay aqoon iyo cilmibuu ku siiyey intaa nicamka ilaahay horta faxadiid way tahay agoonka iyo masaakiinta iyo saa'ilka in loo turana way tahay in loo naxariistana waa inoo wada taal ajirkana waa la inoo wada sheegay mar haddii la yidhi qad kaanat lakum uswatun xasanatu ama laqad kaanat lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana dayasho wanaagsan dariiqaasaa layna faray jidkiisiinaan maraa laynoo sheegay nicamkaasaan ula dhaqmi lahaynna waa laynoo badhaamiyey jidkii waa laynoo iftiimiyey nicamka kale suuraddu waa suura makiya iyadana culimo badanna ijmaac bay soo guuriyeen sida ibnuljawsi fii zaadi almasiir ibn caطiya fi اlmuxarari اlwajiiz الshawkani fii fatxi اlqadiir ninka la yidhah ibnu caashuur fi الtaxriiri wالtanwiir ama ridwaani اlmukhalilaati kitaabkiisa alqowl اlwajiiz ma garanayo maxamed jamaaliddiin alqaasimi tafsiirkiisa maxaasin الta'wiil waqiila madaniyatunta cidda waa madaniya tiri meesha uu ka keenay garan maayo laakiin a'immadaas horoo dhan waxay soo guuriyeen ijmaac in la ysku raacay suuraddani inay makiya tahay inuu marka uu yihahdo waqiila madaniyatun saasaana raajix ilaah uu yidhaahdaaye min laqwi lkalaami waay waxay soo degtay bacda suurati duxaa bay soo degtay iyadana waxaa ka dambeysay suuraة اlcasri wاlcasri in اlinsaana lafii khusrin baa ka dambeysay magacyadeedu suuraة sharxi baa ugu caansan oo masaaxiftiiyo u badan suuratulinshiraaxna mararka qaarkood baa bacdu kutubi tafsiir la dhahaa bacdu kutubi tafsiir iyo shuraaxda qaarkoodna suuratu alam nashrax intaba waa uun isla aayaddan u horaysi iyo lafdigeediiyo macno laga qaatay un wey sabab gaaroy ku soo degtay intaan garanaynaay ma jiro fadli gaaro oy leedahay oo akhriskeeda laga helana ma jiro iyadiyo waduxaa fadligoodu waxaa un weeye inay nabiga nicamka ilaahay siiyey ka sheekaynayaanoo nabiga maqaamkiisa ay tilmaamayaan sala allahu alayh ali wasalam aayaadkeedu saddexdan aayadoodee hore nabiga nicam la siiyey weeye alam nashrax miyaanaan waasicin laka adiga sadraka laabtaada miyaanaan ku waasicin wa wadacnaa miyaanaan dejin oonaan kaa dhaafin canka adiga wisraka dembigaagii aladii kaasoo anqada cusleeyey dahraka dhabarkaaga warafacnaa miyaanaan kor yeelin laka adiga dikraka magacaaga iyo sharafkaaga iyo xusitaankaaga miyaanaan kor yeelin saddexdani waa saddex nicmo oo macnawiya ah waay oo saddexdaba ilaahay nabiga siiyey laabta waasicinteedu mid xisi ah iyo mid macnawi aba labadaba nabiga waa loo sameeyey sala allah alay slam ama midda macnawiga ah in waxyigaas qalbigiisa uu qaado xilkiisa iyo mas-uuliyaddeeda uu qaado intaasoo khalqi ah uu wado intaasoo kala duwan uu u dulqaato oo kuwii caayay uu u sabro oo kuwii dhibay uu cafiyo oo isagoo laga soo caydhiya daa'if oo dhagxan lala dhacay oo kabihiisa uu buuxiyey dhiiggu intii malaggii buuraha uu u yimaado labada buurood aan ku daboole inta uu yidhaahdo uu yidhaahda maya haddii iyagan aan waayo ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dhabarkooda ka soo saara ilmahay dhali doonaan man yacbud ullaha waxda iyo dad diintan u gargaara uu saa ugu dulqaato inta nabiga la caayo oo la qaxiyo oo wax walba lagu sameeyo uu markuu ducaysanayo yidhaahda allaahuma kfir liqowmi fa innahum laa yaclamuun ilaahu dadka igu dembi dhaaf ma garanayaan waxaan ugu yeelaya wanaaggiise in nabig alay slam mandheer dusha inta laga saaro uusan habaarin in nabiga int intaa loo geystay oo madiine lagaga daba yimid oo uxud asxaabtiisi iyo adeerkii iyo la laayo oo maka markuu yimidee raggii raggaa uu gacanta ku dhigay uu yidhahda idhabuu faantumu ulaqaa xor baa tihiine iska dareera wasaa u isaga dulqaato in qabaa'il caasiyeynta loo keeno habaar la yidhaahdo rasuulka ilaahayow uu yidhahdo allahuma hdi dowsan waati bihim ilaahu soo hanuuniyo noo keen iyagoo wanaagsan usaa uu dulqaato iyo dadkii raacayee mu'miniinta ahaa laftoodu aflagaadadoodii iyo dhaqanxumadoodii reer baadiyaha inuu u dulqaatayna iyadana qayb labaad bay ahayd intii baadiyaha xoola nasii la yidhaahdo oo la yidhahdo yaa muxamadu xoolaha nasii xoolahaaga iyo xoolihii abbahaa midna ma aha aduu nin yar oo jiif saa ma ku dhihi kartaa jiif xaafadeenna jooga saa maula hadli kartaa way kugu dhacda iska laba diblaa laisugu kaajabin markaaba in sida loo goso hareeraha loogaga jiro loo riixayo intuu geed qodaxale hoos galo oo gu'ya ka qaato iswar ma hayo war waxaana iigu dhammaaday war mar kale i imaada may waad haysaayanna sii laleeyahay uu yidhaahdo go war go-aygay siiya wallaahi haddaan hayo mid idinkaga bakayla ma noqdeen in intii go-an lagu qabto kuleetiga oo lagu jiido wax nasiir la yidhaahdo oosan waxba dhihin saxaabadii waxqabad samaa tirina daaya uu dhaho oy labadiisaas goy lagu jiiday guduudiso inuu munaafiqiintii u dulqaato oo xataa isaga iyo xaaskiisa iyo guryihiisu ka badbaadi waayeen cabdullahi bn ubay bni saluul oo ra'sulmunaafiqiin ahaa oo wax walba ku sameeyey oo dhib walba ka shaqeeyey wiilkiisiibaa u yimid oo cabdullaahi u dhalay rasuulka ilaahayow qoraysh ninka carab ninkay aabbihii ugu baarisan baana waana la wada yaqaan duqanna uma dulqaadan kara wuxuu samaynayo haddii qof kala dilana ficil laa qaadiyo qofkii inaan waxyeeloon diinta aakhara seegaan ka yaabi ani ii fasax buu hi unuunka aan jare markaasuu yidhi maya aabbaha baari ohaw oo ninkii sida ahaa intuu dhinto oo wiilkii nabiga u yimaadee yidhaahda kaalay qabriga dhig qamiiskaagana inaad isiisaan rabaa waan ku kanfo ilaahay bal inay waxu tarto uu qamiiskiisa siiyo sacatu sadriga laabtaa waasaca ah ee dulqaad kaale intee laga helaa fa bimaa raxmatin min allaahi linta lahum taasaa la tilmaamayaa hanuunkan inaad qaadato xilkii uu lahaana aada aqbasho dhibkiisiina aad u sabirto oo dhibka lagugu hayana aad u dulqaadatana waa hibe ilaah bixiyo wey faman yuriid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam qofkuu daba ilaahay u hanuuniyo islaamku laabtiisa waasac uga dhigaayoo mid ku degan oo ku faraxsanoo ku xasiloon ka dhigaa afaman sharaxa allaahu sadrahu lilislaami fa huwa calaa nuurin min rabbi nuur ilaahay buu ku jiraa laabtiisa loo waasiciye islaamka saas darteed amaa midda xisiga ah nabig alai slat slaam xaadiadii waa kii isagoo nuujin loo geeye baadiyaha ay jibriiliya u yimaadeen ee seexiyo laabtiisa la jeexay ee qalbigiisa in yar laga soo saaray ee layidhi haadaa xadu shayطaani minka shaydaanka qaybtiu ku lahaa wey waa lagaa saaray quluubta bini aadam ka galo kadibna iimaan iyo xikmo iyo nuur laga buuxiyey mar labaadna ay dhacday say culimmadu u badan yihiin intaasiba walidaalika nabiyulaahi muusa markii risaalada lagu soo dejiyey ee fircoonkaan ogeyd iyo loo diray wixii u horeeyey ilaahay uu ka baryey muxuu ahaa qaala rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowli ilaahu laabtayda ii waasici alam nashrax miyaanaan waasicin laka adiga sadraka laabtaada dheh marka wawadacnaa canka miyaanaan kaa dejinin wisraka dembigaaga alladii anqada cuslaya dahraka horta aayaddaa hore waxaa kalooy tusaale u tahay qofkii raba ummaddan diin iyo dacwo inuu gaarhsiiyo qofkii raba ummaddan khayr iyo wanaag inuu u horseedo qofkii raba ummaddan xil kastoo uu u hayo danteeda iyo wanaaggeeda inuu ka shaqeeyo inshiraaxu sicatu sadri buu u baahan yahay laab waasaca oo dulqaad badan oo cafis badan oo adkaysi badan oo wanaaggoodu u muuqdo waxay ku samaynayaan iyo xumahooda aanu u muuqanin buu u baahan yahay hooyadu ilmaheeda ay dhabarka ku wado wuu qaniinaa candhuufuu ku tufaa wuu xagtaa miyay tuurtaa sicatu sadri iyo naxariistaa loo geliyey baad u baahan tahay ninka ummaddan madaxweyne ka noqonaya kii wasiir ka noqonaya kii xildhibaan ka noqonaya kii sheekh ka noqonaya ee ummaddan inay hanuunto inay wax noqoto inuu meel gaarsiiyo danteeda u heeganoo u istaagaayey dulqaad buu baahaya waa la caay oo waa la xaman oo waa la xagxagan oo kuwu dantooda ka shaqaynayaybaa dabka ku dhejin intaa nabiga lagu samaynayay gaaladii liibaantoodii iyo badbaadadooda ugu yeedhayey baa intaa dab ku dhejinaya dhinaca kale dulqaad iyo sabir iyo dabacsanaan iyo meel ka fog eegitaankeeda iyo waxaad waday wanaaggooda eegitaankeeda iyo inaad ugu cudurdaarta laa yaclamuun wanaagga aan la jeclahay aan la damacsanayn ma garan hadday garanayaan sidaan mayna yeeleen laakiin ma garanayaan garasho la'aanta inaad ka dawayso ay soo gaadhaan inay gartaan inaad ka shaqaysaa la doonaya taasay aayaddaa ina tusaalaynaysaa wawadacnaa canka waan kaa miyaanaan kaa dejinay wisraka dembigaagii alladii anqada cusleeyey dahraka dhabarkaaga dembigu dhabarka inuu cusleeyaa layna tusayaa haddii safar dheer la gelayo diin baa la fidinayaa dad baa la badbaadinayaa ummad baa adduunkan meel la gaarsiinayaa aakharaa meel weyn darajo la gaadhayaa safar iyo masiiro dheer wey oo dadaal iyo soo jeed iyo dulqaad iyo dhib badan u baahan haddii aad culays badan waddo oo jawaanno ku saaran yihiin ama kiilooyin lagugu raro safar dheer miyaad geli kartaa maya dariiqan dheeree aakhara loo socdo oo ilaahay lagu raalligelinayo oo darajaadka iyo jannaadka lagu doonayo waa dariiq dheer dembi hadduu ku saaran yahay kiilooyin iyo caagado jawaanahoo culus baa ku saaran baa lagu yidhi haddaad rabto jidkaa dheer inaad goysood gaarto dembiga culayska dhabarkiisa inaad iska daadiso aad u baahanta dembi dhaaf baad u baahanta saas darteed nabigaa laleeyahay ummaddan badbaadadeedii iyo aakhare meel weyn geynteedii haddaad rabto waan kuugu kaalmaynay dariiqaa dhexda saadan ugu banjarin jidkanaad si fiican aad ugu goyso culayskee dhabarkaanu kaa dejinnay waxay la mid tahay qowlahu tacaala innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan maxaa ku xiga liyakfira laka allaahu maa taqadama min dembika wamaa taahar wixii hore ee dhacay ee dembi kaa dhacay iyo wixii dambe kaa dhici karaba waan kuu dhaafnay waxaa kaloo lamid tahay faclam annahu laa ilaaha ila allah maxaa ku xiga wastakfir lidembika dembigaagan dembi dhaaf weydiiso waxay la tahay aayaat lcitaab ee ilahay nabigu ku canaantay cafa allaahu canka lima adinta lahum xatىa yatabayana laka aladiina sadaquu yaa ayuha الnabiyu lima tuxarimu maa axala اllaahu laka tabtagii mardaati aswaajik iyo aayaadka fara badan ee lamidkee macnaha ku soo arooray bay la tahay aayaadkani nabiga calaه slat slaam waxaa layidhi kii hore iyo mid dambaba waa laguu dhaafay dhaafistaasna waxay macno ka tahay jidkan weyneed maraysaaye dhabarkaaga in la khafiifiyu u baahanya inaad dembi la'aan noqotaad u baahanta dembigu laabtana wuu ciriiriyaa qofkana dariiqa iyo dulqaadka wuu ka qaadaa macuunadii iyo kaalmadii iyo gargaarkii ilaahayna wuu ku garamariyaa kadibna dariiqii dheeraadaysa dhexduu kugu banjariyaa qomadii reer bani israa'iil maxaa loo lacnaday fabimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum ballankay buriyeen bay lacnad ku muteen naxariistiina ku waayeen ummadaha la cadaabay dembi baa loo cadaabay kuwa badbaadayna dembi dhaaf loo dembi dhaafay bay ku badbaadeen saa darteed dariiqa badbaadada qofkii hogaaminayey in dembigoo dhan laga dhaqo baa loogu fududaynayaa adiguna haddaad ummadda hogaaminayso ood meel geynayso inaad rabbigaa in badan ku xidhnaato dembi dhaaf badan weyddiisato in badan towbad keento baad u baahantah si ay kuugu fududaato rabbina kuugu kaalmeeyo ummaddan meesha aad rabtay inaad gaarsiiso iyo wanaagga aad la doonaysa dariiqa adag inuu kuu fududaado warafacnaa laka miyaanaan kuu koryeelin dikraka magacaaga iyo sharaftaada iyo xusitaankaaga miyaanaan kuu koryeelin in la kor yeelay magaciis iyo magaca ilaahay baa la lamaaneeyey shahaadadii islaamka lagu gelayey laa ilaaha ila allahu maxaa lagu daray maxamed rasuullah adigu aadaan ashhadu an laa ilaha illa ashadu an maa ku xiga aqimkiina ataxiyaadso meeshii ilaahay lagu xusaba inta badan nabigana xuskiisu waa la socdaa saasaa maqaamkaasaa lagu geeyey ilaahay wuxuu kaloo yidhi ina allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiy yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliim ilaahay iyo malaa'igtiisaa ku saliya adduunka saasaa loogu kor yeelay magac iyo sharaf ambiyadii lagu khatimay kitaabkii ugu weynaan la siiyey kitaabaan dabna gubin biyana dhaqin baa la siiyey ummadda hadday isu tagtana aan waxna lagu dari karin waxna laga dhimi karin intaa hadda gaal mudanida muslimiinta qabsaday inayna isku dayin maad u malaynaysaan dowladihi ummadaa ka daalay ninkii ordaba mudduu qaylqayliyo derbi buu ka soo gu'i isagunbay dunida wakhtigu ka dhammaano iska tegi kitaabku waa sidiisii dabi ma gubo biyana ma dhaqaan kitaabkaa magacaa dheer leh baa la siiyey saa darteed magaciisaa la ina faray inaynu sharafnoon magacyada ka duuno laa tajcaluu ducaaءa الrasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda rasuulka u yeedhistiisa ha ka dhigina saa idinku hebelow hebelow isu dhahdaan maxaan samaynaa sida ilaahay ugu yeedha ugu yeedha marna qur-aanka ma dhicin magaciisaoo keliya in loogu yeedhay yaa ayuha الnabiyu yaa ayuha الrasuulu haddii magaciisa la sheego rasuulnimadaa la daba dhigaa muxamadu rasuulu الlah maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula الlah ilaa aakhirkeeda markaad magaciisa afka soo marinaysaan si qadarin iyo sharaf leh inaad u soo marisaan baa la rabaa erey dalab leh ka ilaaliya haddii kale diinta waa looga baxaa intabi saa darteed baa xataa ummaddii la ilaahayna uusan magaciisa keliya ugu yeerine maqaamka nubuwada ugu daray innagana la inoo faray mar kastaba magaciisa si sharaf iyo qadarinle inaan ugu yeerno aakhare marka la tagana ambiyadu qiyaamada markay gacmaha wada taagaan ana lahaa buu dhihi doonaya shafaacat اlcudmaa waay casaa an yabcaثaka rabuka maqaama maxmuudan waay saasaa loo sharfay saddexdaa nicmona waa saddex nicmo oo macno ahaan iyo qadarin iyo sharaf loo siiyey faina maca alcusri culays yusran fudayd baa la socda ina maca alcusri culays yusran fudayd baa la socda wax kastoo culaysa fudayd baa la socda adduunyadan dhib laguma waaro dhib waxoogay haddaad aragto dhib waa laga baxaa tusaale suuratu duxaa baa u ah yatiim buu ahaa fa aawaahu caa'ilan buu ahaa fa aqnaahu daallan buu ahaa fa hadaahu tusaalena uma baahna inteennaas maalin baad xanuunsata caafimaad baa jira imisaad baahnayd ood kadib dharagtay imisaa dhibku soo maray oo khayr iyo wanaag kaaga dambeeyey imisaa cabsiya walwalku soo maray oo amniga nabad kaaga dambaysay imisaa murugo aragtay oy farxad kaaga dambaysay ina maca alcusri yusran sidaana waxaa loogu talagalay adduunyadana inaad isxasuusato loogu talagalay faidaa faragta mashquulka adduun haddaad dhammayso fansab u istaag cibaadada ilaahay wa ilaa rabbika rabbigaana farqab isaga ka rajee oo wax ka dalab isaga weyddiiso isaga bari isaga gacmaha hoos dhigo isaga waxaa u doonto weyddiiso isagaa ku yidhi udcuu liastajib lakum barya waan idin ajiibayaa isagaa wuxuu ku siiyaa waxba u dhimaynin isagay ducadu marna cibaado tahay marna baryo waxaad rabta ku sii mar walba kaa aqbalaya adugu haddaadan dembi iyo waxaan la oggolayn weydiisan damaldhawt wuxuu soo weydiiyey su'aal haddaan ilaahay weydiisto hooyadii oo dhimatay ilaahu ii soo noolee ma layga aqbali weydi markaasaa waxaan u qoree maya laga aqbali maayo oo ilahi udcunii astajib lakum buu yidhie aayadda maxaa lagu diiday buuri waxaan kuuhi udcunii astajib lakum aayado kalaa ku xidhan iyo axaadiid kaleo wixii la ogolyahay weydiista waay ka warran baan ku uhi haddaad tira ilaahu nabi iga dhig ma laga aqbali maya ilaahu malaa'ig iga dhigna wuxuu yidhi maya idudcunii astajib lakum buu ilaahay yidhi baan ku uri waamuse waxaan ku uhi ilaahay nabigu markuu ka hadlayay ilah u idin aqbalayaa maa lam yadcu biimin aw qaiicata raximin soo maa dembi ama raximgooyo qaraabagoys haddaada weydiin inaan lagu soo noolaynay ilahi baa waa xaraamun calaa qaryatin ahlakna annahum laa yarjicuun ma soo noqonayaan ilahi baa yidhi taa waa lugooyee waxyaaba aan la weydiinsanin baa jira ilaahi haddaad tidhi ilaahu malag iga dhig ilaahu nabi iga dhig waxyaabaha loo baahnayn waaye ducada wixii ku anfacayaa la weydiistaa qofka wuu noolaa ajashiisiina waa dhammaatay laa istaakhiruuna saacata walaa yastaqdimuuna noqday marka fa idaa faraqta caalamka waxaa mashquuliyey dad gacan bannaan oo baagamuudda ah faidaa faraqta haddaad gacan bannaanaatood baagamuuddo noqoto shaqadii baa fasax noqotay iskuulkii baa la fasaxay shaqadii baad ka soo rawaxday shaqola'aan baad noqotay fansab cibaadadii ilaahay u istaag maadaama baagamuuddo kari kara soo cibaadadii ilaahay ducada aqbali lahaa ee waxaad rabta aad ku heli lahayd baabaad hadda u gacan bannaanaatay mushkilada adduunka faraaqa ee haysata ee shaqabaagamuudanimada sharcigu waata xalkeedii qofka muslimkaa fii camalin weeye imaa fii dunya wa imaa fii aakhira ama wax adduunyadiisii anfacayuu ku mashquulsan yahay ama ugu kaalmaynaya ama wax aakhiradiisi anfacayuu ku mashquulsan yahay fa idaa faraqta haddaad mashquulka ka gacan bannaanaato fansab u istaag cibaadada ilaah wa ilaa rabbika rabbigaa keliyana farqab ka dalab waxaad u baahantao rabbigaa weydiiso idaa sa'alta fas'al illaah waidaa stacanta fastacin billaah yaa waxaya wax walba siiya allah maxaad cid kale u daba wareegi waayo aayaddaa waxaa kaloo ay tilmaamaysaa dee waxaa ku hareeraysnaa ummaddii muslimiintaana innagana layna barayaa dad waxaan ilaahay ayn barya innagana waxaa layna baray markaad soo rawaxdo waan seexanoo t v baan daawan maaha maanta waa shaqo tagtay galabtiibaa timid adoo daalan maxaad ku soo daashay tacab adduun baad ku daashay kii aakhara awa markaad wax yar nasateed biyo isku shubto kii aakharana wuu ku sugayaa walidaalika nabigana waxaa ka sugan dadka ilaahay uu jecel yahay ee ku farxo saddex baa ka mida saddexdaa waxaa ka mid ahaa nin dad safara la socda maantao dhan la socday la socday la socday la socday habeen galay markii la daalay ee la degay ee la daatay ee nin walba kala dhacay isagu salaadu istaagay eeyihi hadda safar hawla duun haddaan ka bannaanaaday inta aanan dhicin bal waxoogay tii aakhara akawnka aan ku shubo ogow hadda saadta adduunka ugu xaydxaydan tahay ta aakharaa ka cimri dheer walalaakhiratu khayrun wa abqaa waay marka wailaa rabbika farqab saasaa la inoo yidhi wabilaahi towfiiq subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayka